بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سائل بوح ليهي جملتنا وحقائق قرصنت معنى هذا لا أسأل عبادي عن غيري ومعنى هذا مبعنا يقول ليهي معناها وحلقة وذا لا أسأل عن عبادي غيري وحويان cid aan aniga ahayn weydiin maayo yacnii yaa loo yaa yaa dembi dhaaf weydiistoo loo dembi dhaafaa waa su-aal yaa towbad keenoo laga aqbalaa waa su-aal yaa wax warsadoo la siiyaa waa su-aal su-aalahaas rabbi wuxuu leeyahay cid aan u sii dhiibayooo addoommadayda aan wax ka weydiinayo ma jiro cid aan aniga ahayn weydiin maayo addoommada yacni wax weeyaan anigaa si toosa ah iyaga u weydiinayo wa inuu fahmay baan u malaynaya ruuxii su-aasha soo qoray yacni wax weeyaan laa as'alu cibaadii can hayrii aniga cid aan ahayn wax ka warsan maayo ee anigaa toos codsigooda u weydiinayo uga qaadayo way maana cid kaleo macnaha wax wey aan weydiinayaa ma jiraan macnahaasa laga wada ayib safxada laba boqol iyo afar iyo toban kitaabkan haysto markaynu maraynay maya safxada laba boqol iyo toban markaynu maraynay meeshaa waxaynu nidhi kitaabkayga saqadkii ku jiray oo macnaha ka go'naa ayaa wuxuu ahaa xadiidkii imaamku markuu keenay kulluhum can rasuuli illahi sal lla lay slam annahu qaal yanzil allahu kula leylatin ila asamaai addunya xiina yabqa huluthu leyli alakhiir fayaquulu man yas'alunii faacطiyah man yadcuunii faastajiiba lah man yastakfirunii faakfir lah intaa markuu sheegay buu wuxuu ka dambaysiiyey kutubka kay kuma taallo laakiin kutubta kale ku taalla falidalika kaanuu yufadiluuna salaata aakhiri اlleyli calaa awalihi jumladaan rabo jumladaa wa jumladaasi waxa uu leeyahay xaafid ibnu xajar calayh raxmat ullah xadiidka ka mid ma ahay waa mudraj waa mudraj macnaha waxaa laga wadaa raawigaa ku daray weliba wuxuu leeyahy ibni xaj waxaa siyaadiyey zuhri baa idraajiyey buu leehay zuhri yani sida fatxiga mujalladka saddexaad safxada soddon iyo kow ku qoran asheikh alalbani caleyh raxmat ullah isaguna sidoo kaleu leeyahay wuxuu leeyahay aldaahir ana qowlahu falidalika kanuu mudrajatun fi lxadiid buu leeyahy min bacdi ruwaatihi walacalahu dahabi ah, waxaan dhihi laha walacalahu zuhri ah, ruwaadda qaarkood baa idraajiyey oo ku daray inuu zuhri yahay baanan laga yaabaa buu leeyahy waana sidaas uu u sheegayo zuhri weeyaan hadalkaasina wuxuu ku yaallaa irwaaga mujalladka labaad safxada boqol iyo sagaashan iyo lix marka jumladaasi waa jumla mudraja jumlo macnaha xadiiska uu macnaha raawigu ku siyaadiyey wey falidalika kaanuu yufadiluuna salaata aakhiri اlleyli calaa awalihi intaasaa mudraj ah ayb qaala wuxuu yidhi imaamku ahbaranaa abu muxamedin ilmakhladi alxasan ibnu axmed nin iqaawe qala wuxuu yidhi xadaanaa abulcabaas yacni athaqafi moxamed ibnu isxaaq alxaafid qala wuxuu yhi xadaanaa mujaahid ibnu muusa nin xaafid awey waxaa tawhiiqiyay nasaa-i xaatimna wuxuu yidhi maxaluhu sidqu waalfadl ibnu sahlin ha xadaanaa mujaahid ibnu muusa iyo walfadl ibnu sahlin labadaasaa noo warramay buui isaguna waa nin xaafid ah nasaa-i iyo keyrkiibaa tawhiiqiyey qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa yaziid ibnu haaruun alxaafid qaala wuxuu yihi xadaanaa shariik ibnu cabdillaahi way alqaadi ah, fi xifdi shay can abi isxaaqin abu isxaaq wuxuu ka warinayaa abu isxaaq wuxuu ka warinaya abu isxaaq isabiici camr bn cabdillaah can alaqar waa abu muslim min alaqar annahu isagu shahida wuxuu markhaati kacay calaa abi hurayrata wa abaa saciidin abu saciid iyo abuu hureyre korkooda wuxuu ka markhaati kacay ku markhaati kacay annahumaa iyagu shahidaa inay marag fureen calaa rasuulillahi sal lla ly sl rasuulka korkiisay ku markhaati fureen annahu isagu qaala inuu yidhi nebigu sal alla lay waslam idaa goorti kaana uu ahaado thuluthu lleyli habeenka huludkii markuu ahaado nasala waxaa degaya tabaaraka nasala wuu degayaa tabaaraka wa tacaala alle ayaa degaya tabaaraka khayrkiisuu badnaa wa tacaalaa sarreeye ila asamaa'i samadii xaggeedu usoo degayaa samadii addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka fa qaala markaasaa alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala alaa hooyaay hal min mustakfirin min dembi dhaaf weydiisanaya ma jiraa yukfar la dhaafee lahu isaga ayb hal min saa'ilin yuqfar ama yuqfar haddaad tidhaahdo jawaab ka dhigtan oo heli karta ama yuqfara fa yuqfara la dhaafo lahu isaga markaa loo dhaafo hal min saa'ilin ma jiraa saa'ilkaasoo yuctaa la siiyo su'lahu su'aashiisa la siiyo hal min mustakfirin mid midhaaf dalbaya ma jiraa oo kaasoo yuqfaru loo dhaafo lahu isaga hal min saa'ilin mid wax weydiisanaya ma jiraa kaasoo yuctaa la siiyo su'lahu codsigiisa iyo aashiisa la siiyo alaahoy hal min taa'ibin mid toobad keenaya ma jira kaasoo yutaabu calayhi laga toobad aqbalo xadiidkaas waxaa soo saaray alimaamu muslim calayh raxmat ullah min ariiqi اlأgar can abi saciidin wa abi hurayra laakiin wax yar baa ka gedisan alfaadan hadda meesha inoogu qoran idaa kaana ulusu lleyl buu hadda inoo qoray riwaayada muslimse waxa weeye ulusu lleyli alwal ayb alfaada yukfar lahu iyo yuctaa su'lahu iyo yuhaabu calayhina iyadana muslim ma laha ayb haddana mar labaad buu abu hurayre ka wariyey muslim caleyh raxmat ullah lafdi ah idaa madaa shatru lleyli aw ulutaahu kuma jirta markaana lafdiga ah alaa hal min taa'ibin yutaabu calay ziyaadaad baa riwaayaadka mid walba waxoogaa ziyaadaaday leeleedahay alfaadda oo isku khilaafsan tahay laakiin xadiidka asalkiisa waxaa wariyey alimaamu muslim caleyh raxmat ullah waxaa kaloo isagana soo saaray abu cawaana iyo tayaalisi waxaa ka wariyey sidoo kale tayaalisi bayhaqi waxaa kaloo soo saaray alimaamu axmed caleyh raxmat ullah xadiidka sanadkiisu waa sugan yahay xadiidka macnaa maadaama muslimo uu soo saaray macnaha ayib xadiidka marka ku saabsan ha ah, soo degidda allah subxaana wa tacaala thuluthu leylka inuu soo degayo waa xadiid mutawaatir ah imaamkuna duruqdiisii wuu inoo keenay ilaa toban wax ku dhow saxaabada ah ayuu ka soo uroorinaya xadiidku marka waa xadiid mutawaatir ah oo xadiidka yacni mutawaatirka macnawiga ah ayuu ka mid yahay waxaana sheegay xadiidku inuu mutawaatir yahay alimaam ibn cabdilbar fi اtamhiid shaykhu lislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah fii kitaabihi sharxu xadiid nusuul xadiidkan kitaab gooniya uu ka alifay baa jira uu ku sharxay sida alimaamu daara qutni caleyhi raxmat ullah isaguba u leeyahay kitaabu nusuul buu isaguna leeyahay oo sifatu nusuul iyo axaadiisteedii uun macnaha wax wey uu ka alifay isaguna waa matbuuc wey waa yaallaan marka sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaabkiisaasu isaguna ku sheegay xadiidku inuu mutawaatir yahay waxaa isaguna sheegay inuu mutawaatir yahay alimaamu adahabi fii isagana fi lculuw ibnu اlqayim fi sawaaciq اlmursala isaguna wuxuu ku sheegay inuu mutawaatir yahay asheikhu اlalbani caleyh raxmatullah fii cadadin min kutubihi sida maalan saxiixu اladab mufradka iyo keyrkiiba wuxuu ku sheegay xadiidku inuu mutawaatir yahay xadiidu nuzuul marka waa xadiid mutawaatir ah sida muxadisiintaasi ay marayaan mutawaatirku marka waa xadiid aan sugnaantiisa hadal la gelin karin wey sugnaantiisa dhanka hubuudka xataa mutakalimiinta iyo kuwan caqlaaniyiinta iyo muctasilada iyo xadiidka mutawaatirka ah yacnii hadal ma gelin karaan xagga sugnaantiisa iyo xujaysigiisa laakiin meeshay hadalka ka gelinayaan waa kan soo marnay oo sidaasoo kale markuu xadiidka ay uga samraan inay sanadkiisa iyo sugnaantiisa ka hadlaan hadday taa ka quustaan oo geli waayaan markaa kadib waxay aadayaan xadiidka macnihiisa inay markaa taxriifiyaan marka xadiisku waa xadiid mutawaatira meel laga mara male qaal imaamku wuxuu uhi xadaana alustaad abu mansuur ibnu xamshaad maxamed ibnu cabdillahi baa la yidhahda qaala wuxuu uhi xadaanaa abu caliyin ismaaciil ibnu muxamedin asafaar waxaa tawhiiqiyey alimaamu daara qutni qala wuxu uhi xadaanaa abu caliyin ismaaciil ibnu muxamedin asafaar bibaqdaada buu noogu warramay qala wuxu uhi xadaanaa abu mansuur abu mansuurka waxaa la yidhahdaa axmed ibnu mansuur kunyada uu caanka ku yahayna abu waay waxaa tawhiiqiyey alimaamu daara qutni iyo abu xaatim qaala wuxu uhi xadaanaa abu mansuur alramaadi baa noo warramay qaala wuxuu ihi xadaanaa cabdurazaq ibnu hamaam alsancaani wey saaxibu lmusanaf imaamkii yamaneed wey qaala wuxuu uhi anba'anaa macmar ibnu rashid alsdi can suhayl ibni abi saalix waa iqa mashhuur ah can abiihi abu saalixin asammaan yani waxaa laga sheegaa nuskhadaas uu aabbihii ka warinayo suhayl ibnu abi saalix can abiihi abu saalixin asammaan azayaad ayaa wax laga sheegaa can abi hurayrata waxaa uu ka warinayaa abu hurayre qaala inuu yidhi qaala rasuulu rasuululahi sal alay slam rasuulku wuxuu yidhi yanzilu waxaa degaya allahu alle ayaa soo dega tacaala korahayay fii kulli leylatin habeen kastuu soo degaa ila asamaa'i samadii xaggeedu u soo degaa samadii addunyaa samooyinka ugu sokaysay fa yaquulu markaasaa wuxuu yidhahdaa ana anigu almeliku baan ahay boqorka wax iska leh waa aniga ana anigu almeliku baan ahay boqorka wax iska leh alaaan saddex goor buu dhahaya anaa kownkan iska leh man yas'alunii yaa wax i weydiistoo fa uctiyahu aan siiyaa man yadcuunii yaa i baryaa oo fa astajiiba aan ajiibaa lahu isaga aan ajiibaa man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisto fa akfira aan dhaafaa lahu isaga falaa yazaalu ka zuuli maayo kadalika sidaa yacnii inuu yahay ka zuuli maayo xataa yatluca ilaa uu ka dhasho alfajru ilaa fajarku ka dhasho ilaa waagu ka baryo wey macnaha saas weeyaan riwaayo waxaynu soo marnay haddaad xusuusantihiin odhanaysa xataa taluca ashamsu soo xusuusan maysaan xataa tatluca ashamsu riwaayadaa odhanaysa xataa tatluca ashamsu waa riwaayo shaada waay waa riwaaya shaadda waay shaadka waa nooc min anwaaci daciif weeye waxaana sheegaya xaafid ibnu xajar caleyh ullah riwaayadaasi inay shaadda tahay maxaa yeele riwaayaadka dhammaantood waxay isku waafaqeen xataa yatluca alfajru iyo xataa yanfajira alfajru adiga fajarka ayay ku ekeeyeen nusuulka ama riwaayada tuluucu yani subxi yani qoraxda soo bixitaankeeda ku xidhaysaa iyadu waa wey riwaayaadkii badnaabay khilaafsan tahay waa shaadda wey macnaha ibnu xajar caleyh raxmatullah siduu fatxiga ku sheegay ayb amaa tan hadda aan kor joogno falaa yazaalu kadalika xataa yaluca alfajru waxaa wariyey muslim baa wariyey can abi hurayra laakiin alfaadda waxbaa kaga yaro kala gedisan baabu salaati lleil buu kusoo saaray ziyaado ayuu leeyahay xiina yumdi xiina yamdii huluthu lleyli alwal lafdiga ana almeliku ana almeliku alaaantaa ma leh alaaantaa ma uusan warinin saasuu macnaha waxaa kaloo soo saaray alimaamu tirmidi calayhi raxmatullahi baa soo saaray wuxuuna yidhi xadiidun xasanun saxiix buu isaguna yidhi saas mana waa marka waa sugan yahay lafdiganna isaguna waa sugan yahay qaala wuxuu yidhi imaamku samictu waxaan maqlay alustaada ayaan maqlay abaa mansuurin ahaa calaa ihri hada alxadiidi xadiidkan gadaashiisa alladii xadiidkaasoo amlaahu uu yeedhiyey calaynaa korkanaga uu noo yeedhiyey yaquulu isagoo le baan maqlay su'ila waxaa la weydiiyey abu xaniifata canhu xadiidkan xaggiisa wax laga weydiiyey ustaad abu mansuur waa ninkaan hadda soo marnay oo sheekhiisa ah macnaha abu mansuur moxamed ibni cabdillaahi ibni xamshaad wey macnaha ayaan maqlay buu yidhi calaa iri hada alxadiidi xadiidkan raadkiisa raadka korkiisa yacni xadiidkan gadaashiisa wa xadiidkan gadaashiisa alladii xadiidkaasoo amlaahu u yeedhiyey calaynaa korkanaga wuu noo yeedhiyey xadiidka markuu noo yeedhiyey kadib isagoo le yaquulu isagoo le baan maqlay su'ila waxaa la weydiiyey abu xaniifata ayaa la weydiiyey alimaam abu xaniifa annucmaan canhu xadiidkaa xaggiisaa wax laga weydiiyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi yanzilu alla waa degayaa bilaa kayfin kayfiye la'aan bilaa kayfin naclamhu wey macana kayfiye aan garanayno iyadoo aanaan ku xidhaynin baanu nusuulka sugaynaa wey macana yanzilu bilaa kayfin naclamuhu Ah, saas way macnaha ayib hadalkaas waxaa lagu soo guuriyey sharxu yani waxa weeye fiqhul akbarka fiqhul akbarka sharxiisa abu xaniifa loo tiiriyo oo uu sharxay mulla cali qaari uu sharxay ayaa lagu soo guuriyey hadalkaas abu xaniifa laakiin alfiqhu lakbar abu xaniifa ma leeyahay yacnii in badan waxay sugayaan inuusan lahayn isbada loo tirinaya inaysan saxayn bay sugayaan muxaqiqiinta qaarkood ayib wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen culimmada qaarkood waxay yidhahdeen yanzilu alla wuu degayaa nusuulan soo degid oo yaliiqu u qalanta birububiyatihi rabbinimadiisa u qalanta alla subxaana wa tacaala lahaanshihiisa kownkan uu leeyahay iyo tilmaanaantiisa uu sifaatulkamaal ku tilmaaman yahay nusuul u qalma oo u dhigma ayuu ilaahay degayaa subxaana wa tacaala haddii la yidhaahdo kayfiyo kayfiye waxba ka garan mayne laakiin waxaanu leenahay waa nusuul ilaahay u qalma subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa iyo u qalma kamaalka alla u qalma subxana wa tacala ayib bilaa kayfin kayfiya la-aan kayfiyeyn la-aan bilaa kayfin ay takyiifin annagoon kayfiyeynayninoo kayfiye mucayan ah iyo qaab mucayana ah u samaynayn min hayri an yakuuna isagoo uusan ahayn nusuuluhu soo degiddiisu midla nusuuli lkhalqi khalqiga soo degiddiisa mid la mida aynan ahayn waxaan haddana hubnaa oon qiraynaa wey in soo degidda rabbi uu rasuulkiisu u sheegay inaynan midda khalqigoo kale ahayn oo ta khalqiga maxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa meel inuu ka tago meel kala tago meeshuu ka tegay banneeyo meeshuu tegay buuxiyo sifaadkaasaa lagu yaqaanaa sifaadkii kuwii khalqiga lagu yaqaanay iyo nusuulkii khalqiga lagu yaqaanay tan ilaahay aan u sugayna ma aha waa ka gedisan tahay taana waxaan u cuskanaynaa aayaddaynu soo marnay laysa ka milihi shayun waay ah, laysa ka milihi shay ay laysa ka nusuulihi shay-un waay saasay ka dhigantay ilaahay soo degiddiisa wax la mid ah iyo soo degid u eg ama la midii ma ay jirto khalqiga meeshaa dhig marka min hayri an yakuuna iyadoo aysan ahaanin nusuuluhu soo degiddiisu midla nusuulilkhalqi khalqiga soo degiddiisa mid la mid a bitakhallii mila nusuulilkhalqi soo degidda khalqiga mid la mid ah bitaxallii ay kusoo deg bitakhallii ay ku soo degayaan khalqigu yacni waxa weeyaan soo bannayn muxuu idin qorayaa tajalliga waa khalad bitakhalli waay bitakhalli yacni waxa weeyaan soo bannayn waaltamalli iyo buuxin saas way macnaa altakhalli waxa weeyaan meesha inaad bannayso waay aada ka tegayso tamalliguna waxa weeyaan meeshaa tagtay inaad buuxiso waay saas way macnaa waa taan hadda gaallayna wey macnaha ayib bitamallii yacni waxa weeyaan nusuulka khalqiguu ka hadlaya mila nusuuli lkhalqi oo kale maaha khalqiga degiddiisoo kale maaha oo khalqiga degiddiisu muxuu yahay bitakhalli bannayn meeshuu ka degay oo ka tegay uu banneeyo watamalli iyo buuxin meeshii uu tegay uu buuxiyo saas way limaada liannahu alle jalla jalaaluhu eh munazahun wuxuu ka nasahan yahay an takuuna inay ahaato sifaatuhu sifaatkiisu mila sifaati alkhalqi khalqiga sifaatkiisa tu la mid ah inay sifaatkiisu noqdaan buu ilahay ka nasahaya subxana wa tacala ay sifa min sifaatihi inay sifaatka khalqiga ay la mid noqoto alla waa ka nasahaya oo laysa ka midli shay wey macnaha ayib marka bitakhali iyo bitamalli iyo wuxuu tilmaamayaa waa arrin kayfiyadii sifada waa kaan soo sheegnay kayfiyadii sifaday ku saabsan tahay lama farageliyo horaan usoo sheegnay oo lama yidhaahdo meeshaa laisma weydiiyo allah hadduu soo degayo samada soko u soo degayo meeshuu kay yacni waxa weye carshiga korkiisii ma soo bannaynaya somaynaa soo sheegi dayib meeshii uu yimid oo samada soko ahay lafteeda ma buuxinayaayo sidii khalqiga buuxintiisoo kale ma buuxinaya waxa weeyaan waa sifada kayfiyadeediioo la dhex galay wey sifada kayfiyadeeda in la dhexgalana waa khalad soo ma ayib waxaan soo nidhi yacni waxaa iyadana khalada in la yidhaahdo alla subxaanahu wa tacaala markuu soo dego carshigiisii iyo samaawaadkii kalee lixda ahaa ma ka kor marayaan in laysweydiiyaaba khaladaba leanna waxa weye asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam markuu nebigu xadiidka u sheegay mayna weydiinin haddayna weydiinin yasacunaa maa wasicahum wixii saxaabada u waasac noqday baa innagana waasac inoo ah laakiin waxaan sugaynaa sida uu sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah mar su-aasha la weydiiyey uu ka jawaabayey alla subxaanahu wa tacaala wax makhluuqiisa oo ka sara mari ma jira buuri lianna sifatu lfawqiya iyo sifatulculuwi baa ku tusaysa wax khalqigiisaoo ilahay ka sarmaray inuusan jirin subxana wa tacala taasi waa mid waxaa la mid a su-aasha in laysweydiiyo oo la yidhaahdo oo alla markuu samada soke uu yimaado samada soke miyuu ku tiirsan yahayoo ma u baahan yahay taana waxa weeyaan ilaahay waxaa qatcan ah khalqigiisa wuxuu u baahan yahy inaysan jirin taana waa qaci iyadan waxaa kaloo su-aal kaleeto iyadana khalada in la isweydiiyo kayfiyadii dhexgelideeda in la yidhaahdo oo caalamku waa kala gedisan yahay thuluthu leylka caalamku midbaa habeen ku jira midka kale maalin buu ku jira mid bay fiid u tahay midbaa thuluthuleylkii ku jira midbaa nisfuleyl ku jira marka soo meeshaa kama imaanayso mar walba ilan caalamka qayb ka mida ah thuluthuleyl ku jirta mar walba inuu samada soko joogso kama dhalanaysa marka taana waxaan leenahay waxaanaan ka hadlaynoo dhan ee su'aalahaasi ka imaanayaan waa markii arrinta loo fiiriyo khalqiga sifaadkiisa laakiin markii khaaliqa sifatiisa loo fiiriyo oo dhan meesha waa ka baxayaan oo waxay imaanaysaa waxa weeyaan waalkayfu hayru macquul ama alkayfu majhuul bay imaanaysaa lama yaqaan kayfiyadan taata su'aalahaasi ka imaanayaan xidh wey macnaa hasku gele saxaabadii waa ka aamuseen salafkii waa ka aamuseen sideedaa ku daa saa ku aqbaloo ku qaado waxa weeye waxaad tidhaahdaa yani waxa weeye kullu min cindi rabbina ha yani waalraasiquuna fi lcilmi yaquuluuna aamannaa bihi duubduubkaasaan ku rumaynay kullu min cindi rabbina intaa haddaad tilaabo u dhaafto hal tilaabo haddaad hore u dhaafto god baad ku dhici god baad ku dhici waxba waxaasoo dhan hasii geli waxaad tidhaahdaa allahu tabaaraka wa tacaala yanzilu kayfa yashaa wamataa shaa kayfa yashaa wamataa shaa intaa ka badan haddaad ku darayso waxaad tidhaahdaa nuzuulan yaliiqu bijalaalihi tabaaraka wa tacaala laa yushbihu nuzuula almakhluuqiin bas intaa ku gaabiyo macnaha ayib munazahun way alla subxaana wa tacaala mid ka nasahan an takuuna inay ahaato sifaatuhu midla sifaati alkhalqi kamaa kaana siduu u ahaaba munazahan mid ka nasahan an takuuna kamaa kaana siduu u yahayba munazahan mid ka nasahan an takuuna inay ahaato daatuhu daatadiisu midla daati lmakhluuqiina makhluuqiinta daatadoodao kale inay noqoto adiga marnaba qalbigaagu ma ku soo dhacayaa ilaahay daatadiisa iyo daatada khalqigu inay isshabahaan maya qaطcan go'naan shaki aan ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisa daatada khalqigiisa ma shabbahda mar hadday daatadii sidaa tahay sifaduna waa taabicatun lidaat saasuu sifadu xukunka daataday qaadanaysa oo daatada ilaahay maadaama ay ka gedisan tahay daatada makhluuqaadka sifaadkiisuna waxay ka gedisan yihiin sifaadka makhluuqaadka lianna waxa weeye sifadu mar walba waxay qaadataa cidda loo tiiriyo ee loo idaafeeyo ayay qaadataa qaabkiisa iyo siduu u yaalla kayfiyada sifadu waaba saas saas macna ama sifaatu afcaal ha noqoto ama sifatu daat ha noqoto sifaatu lkhabariya ha noqoto waa ilaa akhirihi macnaha sidaas weyan maxaa yeele ma jirto sifo iska mutlaqoon cidna u idaafaysnayn ilaahay looma sugin subxana wa tacaala sifo aan cidna u tiirsanaynoo iska sii daysan oo xaggana loo saari karo xaggana loo saari karo kolba dhankii loo ah ilaahay ma sheeganin subxana wa tacala alla wuxuu sheegtay sifaad u idaafaysan isaga u idaafaysan sifada markii loo idaafeeyo shayga loo idaafeeyey bay kayfiyadii lagu yaqaanay qaadanaysa haddaan kayfiyadiisa la aqooninna ayadana lama yaqaano oo maalan kaba soo qaado waa nagii hadda koor ku miaalin haddii la yidhaahdo yadulfiil iyo yadulqit ama yadulhirra maxaad ka fahmaysaa adiga gacanta maroodiga iyo jeeniga bisadda haddii lagu dhaho ilaan gacanteedu waa jeeniga hore soo yad iyo yad maah markii lagu yidhaahdo yad aan cidna u idaafaysnayn wax qalbigaaga ku soo dhici kara ma jiro yadba xaggeed u wadaa aydidu waa fara badan tahaye iyo deed ka wada su-aashaasaa imaanaysa markii lagu idhahdo yadul marka lagu dhaho maroodiga gacantiisa markuu lagu dhaho ayaa waxaa ku soo baxaysa kayfiyadiiba markaa helaysa gacanta laga hadlayo waa tii maroodiga soo ma markaad tidhaahdo yadul insaan insaanka gacantiisa markaad tidhaahdo gacanta laga hadlaya alila waa tii insaanka taqaanay baad leedahay soo ma jeedid yadul hirraa lagu leeyay bisadda gacanteeda oo laga wada jeniga hore waad garan markaa qaabkay u taallay iyo bisad baa markaa sifadii aaday markii lagu yidhaahdo yadullaah ma kayfiye aan naqaanaa jirta maya daatadii maadaama aan la garanaynin sifadiina waa inay daatada raacdo iyadana ay noqoto hayru macquula soo ma jeedid marka waxa way ilaahay sifaad ku sheegtay waa sifaadu isagu isu idaafeeyey maadaama isagu isu idaafeeyena daatadiisa oo aan daatada khalqiga u arkayn bay tabac u yihiin sifaadkiisu sidaas way macanaha ayib famajii'uhu buu yidhi sheekhu marka imaanshaha ilaahay iyo wa ityaanuhu iyo wa nusuuluhu saddexduba calaa xasabi maa yaliiqu si u qalanta weeye alle bisifaatihi sifaatkiisa u qalan calaa xasbi maa yaliiqu bisifaatihi yacni waxa weeyaan sida kolba u qalanta weeye rabbi subxaana wa tacaala sifaatkiisa u qalanta min hayri tashbiihin ayadoon lagu shabihin ta khalqiga wa kayfin wa takiifin wa hayri takiif iyo iyadoon la kayfiyeyninoo kayfiye la yaqaano aan loo samaynin laakiin kayfiye way leedahay kayfiyadiisa waa majhuula saynu soo marnay macnaha ayib wa qaala alimaamu wuxuu yidhi abu bakrin ibnu isxaaq ibnu khusayma fii kitaabihi tawxiid wuxuu ku yidhi kitabu tawxiid yani waxa weyaan waa mabuuc waa waad heli kartaan macnaha ayib alladii kitaabkaasoo sannafahu uu sanifay uu alifay oo wasamictu aan waxaan oo wasamictu aan maqlay min xaafidihi wiilku awoga ka ahaana aan ka maqlay abi aahirin ahaa xaafidkaasi raximahu llahu allah u naxariiste min xafiidihi mise xaafidihi min xaamilihi maya xaamilihi maaha min xaafidihi waa xaafidihi min xaafidihi min xaafidihi wey xaafidkana waxaa laga wadaa bimacnaa xafiidihi xafiidihi oo macnaha waxa wiilku awowga u ahaa wey macnaha maxaa yeele waynagii soo marnay oynu soo markaan ka hadlaynay mu'alifka mashaa'ikhdiisii iyo culimmadii wax ka qaatay markaynu ka hadlaynay waxaynu soo sheegnay inay ka mid yihiin mashaa'ikhdiisa muxamed ibnu fadlin ibnu muxamed ibnu isxaaq abu taahir oo macnaha waxa weeye uu awow u yahay muxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ayaa awow u ah kitaabka kitaabu tawxiid qaybo ka mida oo uu soo guurinayo wuxuu ka warinayaa can ariiqi xafiidi ibni khusayma oo macnaha wax weeyaan moxamed ibni fadliya macnaha ayib marka xafiid ka dhiga ama xaafid xaafid buu ii qoray aniga ayib a dabcadan kalena waxaa ku taalla middan abulyamiin ilmansuuri waxaa ku taalla iyadana min xafiidihi abi aahir min xafiidihi taydana min xaafidihi baa ku taalla waa saas macnaha ayb wuxuu ihi wasamictu waxaan maqlay wasamictu waan maqlay buu ihi min xaafidihi ama xafiidihi wiilku awowga ka ahaabaan wiilku awowga u ahaabaan ka maqlay abi طaahirin ahaa xafiidkaasi moxamed ibnu fadlin ibnu moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma raximahu llahu tacaala allah u naxariiste baabu dikri ahbaarin buu yidhi wa qaala alimaam abu bakrin saas wey manaa qaaladii qaaladii macnaha waxa weeyaan maquululqowlkeedi wey muxuu yidhi wuxuu yidhi baabu dikri ahbaarin saas wey macnaha wa qaala alimaamu abu bakrin wuxuu yidhi moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma fii kitaabi tawxiid wuxuu yidhi alladii kitaabkaasoo sannafahu uu alifay oo wa samictuhu Ah, kitaabka laftiisa wa min xaafidihi aan ka maqlay abi taahirin ahaa wuxuu ku yidhi raximahu llahu tacaala wuxuu kitaabkaa dhexdiisa ku yidhi baabu dikri ahbaarin wuxuu baab u yahay axaadiis sheegitaankeed axaadiistaasoo haabitatin haabitati sanadi sanadkeedu uu sugan yahay axaadiistaasoo rawaaha ay wariyeen culamaau lxijaazi xijaaz culimadeedu ay wariyeen waalciraaqi iyo ciraaq culimadeedu ay wariyeen axaadiistaasoo fii nusuuli rabbi rabbiga soo degiddiisa ku saabsan ila asamaa'i dunyaa samada soko uuu soo degayo kulla leylatin habeen kasta uuu soo degayo min hayri sifati kayfiyati nusuul soo degidda qaabkeeda sifayn aan sifaynayno iyadoo ayna la jirin wey macnaa sifayn macnaa waxa weeyaan min hayri sifatin sifati kayfiyati nusuul ama min hayri sifatin sifayn la'aan kayfiyata nusuuli la sifeeyo iyadoo ah, aan kayfiyada soo degidda la sifaynayn oo la tilmaamayni wey manaa oo qaabkaa iyo qaabkaa iyo qaabkaa la odhanayn laga aamusay manaa ayb min hayri sifati kayfiyati nusuul soo degidda kayfiyadeeda kayfiyadaa sifadeeda sifadaa la'aanteed yani waxa way sifadaa yani la'aanteed iyo sheegid sheegid la'aanteed manaa anagoon sheegayni wey manaa maca ihbaati nusuuli soo degidda sugiddeeda lala qabo soo degidda waa sugaynaa laakiin soo degidda kayfiyadeeda ma sifaynayno saas macanaa maca ihbaati nusuuli soo degidda sugiddeeda lala qabo fa nashhadu waxaanu qiraynaa buu yidhi shahaadata muqirin mid qiraya shahaadadii bilisaanihi carabkiisa ku qiraya fa nashhadu waxaanu marag furaynaa shahaadata muqirin mid qiraya marag furkii bilisaanihi carabkiisa ku qiraya musadiqin rumaynaya biqalbihi qalbigiisana ka rumaynaya mustayqinin yaqiinsan oo huba bimaa fii haadihi alakhbaari axaadiistan dhexdeeda waxa ku sugan oo min dikri nusuuli soo digidda sheegiddeeda min hayri an nasifa annagoon sifaynin oon tilmaamin alkayfiyata kayfiyada annagoon tilmaamayn maxaa yeelay lianna nebiyanaa nebiganna nagii muxamedan ahaa sal alla lay wasalam lam yasif muuna tilmaaminoo ma sifaynin lanaa annaga kayfiyata nusuuli khaaliqinaa allahana abuurtay soo degiddiisa soo degiddaasi kayfiyada iyo qaabkay u taallo nooma tilmaamin nebiganagii muxamed ahaa salawatu rabbi wasalamu calayh ila samaa'i uu soo degayo samadii addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka macnaha waxa weeyaan waa baab wey markuu axaadiista nusuulka uu doonayo inuu sheego buu tarjamadan hor dhigay alimaam ibnu khusayma iyo sidoo kaleeto rag yacni e, fuqahaau lmuxadisiin la yidhahdo uu ka mid yahay caadadoodaa waxay tahay markay kutubta alifayaan xugumkiisa uu nusuusta soo socda isagu ka qaadanayo wuxuu gelinayaa baabkuu dhex dhigayaa saas way macnaa alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah saxiixiisa soo lama yidhaahdo fiqhu lbukhaari fii taraajumihi bukhaari fiqhigiisu wuxuu dhigay taraajumta dhexdeeduu dhigay yacni siduu qabo iyo masalada siduu dooranaya tarjamada ayuu ku seel ku salaynayaa kadibna wixii adillo ahaa iyo wixii aathaar ahaa iyo wixii axaadiisaha ku keenaya alimaam ibnu khusayme caleyh raxmatullaahi raggaasuu ka mid yahayo baabka warkuu keeno wuxuu sheegayaa sida isagu uu qabo iyo madhabkiisa iyo ikhtiyaarkiisu sheegay markaasuu nusuustii keenaya macnaha saas macnaha marka wuxuu yidhi baabu dikri akhbaarin axaadiis sheegideed buu baabu yahay haabitati sanadi axaadiistaasoo sanadkeedu sugan yihi axaadiistaa waa kaan soo sheegnayoo waa mutawaatir wey macnaha axaadiistaasoo rawaahu ay wariyee rawaaha ay wariyeen culamaau lxijaazi walciraaq fii nusuuli rabbi ay ku wariyeen ama ama axaadiistaasoo fii nusuuli rabbi ahaatay ila asamaa'i dunya ugu soo degaya kulli leylati min hayri sifati kayfiyati nuzuul maca ihbaati nuzuul fanashhadu waxaan qiranaa buuri marka shahaadata muqirin mid qiraya qiraalkii bilisaanihi carabkiisa ku qiraya afka waa ka qiranaa iyo carabka musadiqin rumaynaya biqalbihi qalbigiisana ka rumaynaya oo qalbigiisana shaki uusan ku jirin mustayqinin yaqiinsan oo huba mutayaqin muidiin qore waa isku mid wey isku macno wey mutayaqinin ama mustayqinin yaqiinsan bimaa shayga fii hadihi alakhbaari axaadiistan dhexdeeda ku sugan oo min dikri nusuuli soo degidda sheegiddeeda ah taasaan yaqiinsan yihin yacni waxa weeye carabkana waa ka qinaynaa qalbigana waa ka rumaynaynaa yaqiin aan shaki ku jirinna waa u qaadanayna way macna ayib min hayri an nasifa annagoon sifaynaynin alkayfiyata qaabka sifadaasi ay u taallo maxaa yeele lianna nabiyana nabigana muxamada sal alla alay wasalam lam yasif muusan sifaynin lana annaga kayfiyata nusuuli khaaliqina allahana abuurtay soo degiddiisa kayfiyadeediiyo qaabka u taallo noo muusan tilmaamin ila asamaa'i uu soo degayo addunyaa ee ugu sokaysa samooyinka wa aclamanaa wuxuuna ogeysiiyey nebi moxamed sal lla lay wasalam annahu alle yanzilu inuu soo degayo inuu soo degayo unbuu na ogeysiiyo noo sheegay na baray laakiin kayf nama barin u fiirso wixii loo sheegayna waa qaataan wixii aan loo sheeginna waa ka gaabsadaan sidaasay selafku kala dhaxleen ridwaanullahi calayhum wallaahu alle caza haalib aha wajalla weynaaye wallaa wuxuu tawallisiiyey nebiyahu nebigiisa wuxuu tawallisiiyoo u xil saaray bayaana ma shay caddayntii shaygaasoo bilmuslimiina muslimiinta ay ku sugan tahay alxaajatu baahi ilayhi shaygaa loo baahdo oo min amri diinihim diintooda amarkeeda ah nebiga ilaahay wuxuu u xil saaray bayaana maa bilmuslimiina ilayhi alxaaja waxoogaa hadalku waa siiradaba marsan yahi waxa weeye bayaana maa shay caddayntii shaygaasoo alxaajatu baahasho ilayhi isaga loo baahdaayo bilmuslimiina ay ku sugan tahay baahi loo baahdo shay baahidiisa iyo u baahashadiisa muslimiinta ay ku sugantao muslimiintu u baahan yihiin shaygaa caddayntiisa nebigaa loo xilsaaray oo rabbigii u xilsaaray shaygaasoo maxay ah min mri diinihim diintooda arrinkeeda ah nebigaa loo xilsaaray salawatu rabbi wasalam calayh ayib wallaahu alla caza wajalla ee wallaa wuxuu tawallasiye u xilsaaray nebiyahu nebigii sal lla lay waslam bayaana maa shay caddayntii shaygaasoo bilmuslimiina muslimiinta ay ku sugan tahay alxaajatu baahida ilayhi shaygaa loo baahdo shaygaasoo min amri diinihim diintooda arinkii amr amarkeeda ka mid ah min amri diinihim diintooda arrinkeeda ka mid ah ayib haddii marka nebiga loo xilsaaray wixii muslimiinmuslimiintu baahi u qabaanoo diintooda inuu u caddeeyo markuu ummadda wax u caddaynayana nebigu uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi alla wuu soo degaa caddayntii nebiguna intaasay ku ekaatay soo intuu nebigu caddayntiisu ku ekaatay inuu lagu ekaado maaha ilaan intaa wax ka sii dheer haddii caddaynteeda aan u baahan nahay nebi maxamed baa caddayn lahaa soo ma intaa wax ka sii badan iyo kayfiyada iyo haddii caddayntooda maanta loo baahan yahay nebigu waa caddayn lahaa salawaatu rabbi waslamu caleyh isagaa loo xil saaray wixii ummaddu u baahan tahay inuu caddeeyo saas macana alla u xil saaray ayib wa kaana aclama alkhalqi birabbihi tabaaraka wa tacala khalqiga rabbigii isagaa ugu yaqaanay nebi maxamed sal lla alay waslam wa kaana ansaxa alumma ummaddiisana isagaa ugu nasiixo badnaa oo ula khayr jeclaa ayib wa kaana asdaqa annaas dadkana asagaa ugu run badnaa wa kaana afsaxahum salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadkana isagaa ugu fasixsana intaasuu kulansaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa isagoo kulansaday wax ummaddu u baahnayd nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu u sheegi waayo miyay dhici karta ah. kaana aclama alkhalqi oo wax khalqiga cilmi ay hayaan khaasatan dadka khalqiga yacni dadku cilmi ay hayaan nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh kama qarsoonaadeen soo ma leanna isagaa ugu cilmi badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh taa waa dhanka ta labaad weeye ummaddiisa isagaa dadka ula khayr jeclaa oo inay khayr iyo cilmiyo waxay u baahan yihiin helaan isagaa nebigu salawatu rabbi wasalam ugu dadaal badnaayoo ugu jeclaa salawatu rabbi wasalamu calayh saas daraaddeed waxay ummaddu u baahan tahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma dhici karto inuu ka qariyo leanna markaasi naasix noqon maayo sooma naasix ma noqonayo waxaad u baahan tahay ruux kuu diiday oo isaguna hayo markaasi naasix kuma ah mar hadduu ansaxu lkhalqi ahaa waxba kama qarin soo ma asdaqa annaasi mar hadduu ahayo dadka ugu run badnaana been sheegi maayo inuu yidhaahdo allaa soo degaya warkaasina uu been noqdo ma dhici karta oo ujeeddadu ay tahay alla amarkiisaa soo degaya naxariistiisaa soo degaya malaguu soo diray baa soo degaya ayadoo saa laga wado inuu afka ku ballaadhiyo oo yidhaahdo allaa soo degaya soo warku been noqon maayo warku been buu noqonaya maxaa yeelay yanzilu allaahu waxay ku caddahay alle inuu laftiisa soo degaya isagoo nebigu saa u cabbiray haddana haddaad tidhaahdo maye saa muusan ka wadina wuxuu ka waday amar ilaahay baa soo degaya ama naxariistaa soo degaysa ama malaguu soo diraa soo degaya macnaheedu waxa weeyaan nebigu dadka been buu u sheegay wey dadka been buu u sheegay anaa saxaya wey been buu u sheego waxbuu ka qariyey wixii anaa caddaynaya saasay ka dhigantaha macnaha ayib wakadalika waxaa la mida ah, ansaxu lkhalqi buu nabiguha salawatu rabbi wasalaamu calayh wa afsaxa annaasina u ah afsaxa annaas dadka isagaa ugu fasixsanaa oo nabigu sal lla wasalam bayaanka iyo caddaynta nin ku yacni ku gaari kara ma jiro nebi maxamed salawatu rabbi wasalam caleyh fasaaxada nebi maxamed uu ku gudan kari waayey yanzilu amru rabbikum ama yanzilu malakun min malaa'ikati rabbi ama yanzilu raxmatun min raxmati rabbi fasaaxada uu ku gudan waayey ee adugu intaad dib ka timaado aada u faseexaynayso khalqigeed leedahay maya fasaaxadii nebi maxamed ka tegay anaa dhammaystiraya ma wax isdhici karaa maya ah, tacbiir wax la cabiro nebi maxamed salawaatu rabbi wasalam aley cid kaga faseexsani ma jirin yanzilu rabbunaa hadduu yidhi ama yanzilu allahu hadduu yidhi sidaasay xaqiiqo ku tahay faseexadana sidaasay ku tahay in markaasi amar iyo naxariis iyo halkaa lala aadaayo waa fasaaxa xumo nebigii oo lagu tirin lagu tuhmayo wey fasaaxo xumo lagu tuhmayo ninka marka sifaadka noocan oo kaleeta intee macnahooda ka leexiya meel kale la aadayay afar mid ka miduu tuhunsan yahay inuu cilmigii nebiga tuhunsan yahay waa kow inuu tuhunsan yahay nebiga runtiisii tuhunsan yahay waa laba inuu tuhunsan yahay naseexadii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh inuu tuxunsan yahay fasaaxadii nebiga sal lay slm afartaa mid ka midu tuhunsan yahay afarta kii la tuhmana waa kufri afarta kii aad tidhaahdo nebiga waa lagaga sitayna gaalnibay keeni oo nin gadaal ka yimid oo wadaad ah baa ummadda u faseexaynahayoo nebi maxamed u dhaamo waa kufri asagaa ilaahay ka yaqaana waa kufri tii la maraba gaalnimay keenaysa macana saas weya sidaa mar hadday tahay sidaa nebi maxamed ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh masalada meel loo dhaafi ma jirta wey macanaha fa naxnu annagu buuhi marka musadiquuna kuwa rumaynaya weye bimaa shay baanu rumaynaynaa fii haadihi alakhbaari axaadiistan ku sugan oo min dikri nusuuli soo degidda sheegiddeeda ah taasaanu rumaynayna hayra mutakallifiina kuwa aan isku kallifaynin xaal aanu nahay linnusuuli soo degidda bisifati alkayfiyati linnuzuuli soo degidda dhexdeeda isku kallifi mayno bisifati alkayfiyati kayfiyada qaabkeedii isku kallifi mayno iskuba dhibi maynaba midi qoryaalka hayra mutakalifiina miya a في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلم بصفة الكيفية صح ولا غائلين قائلين حقتنا آه. فنحن قائلون مصدقون آه فنحن قائلون مصدقون إيه لك فنحن قائلون مصدقون واسكم طيب hayra mutakallifiina annagoon isku kallifaynin linnuzuuli soo degiddaas dhexdeeda ama darteed bisifati alkayfiyati kayfiyada sifadaasi ay leedahay isku kallifi mayno isku dhibi mayno ayib id cilladu wax weye waxaanaan isugu kallifaynin cilladeedu wax weeye sababteedu annabiyu nebigu sal lla alay wasalam lam yasif muuna sifaynin lanaa annaga muusan noo sifaynin kayfiyata nusuuli soo degidda qaabkeediiyo kayfiyadeeda nooma sifaynin nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh hadduusan noo sifayn xageen ka raadinayna w marka inaanu halkaa kaga hadhno wey ayb qaala imaamku wuxuu uhi ahbarana alxaakimu abu cabdillahi alxaafidu qala wuxu uhi xadaana abu muxamed ibn asaydalaniyu ayb qala uhi xadaana caliy ibnu xusayn ibnu junayd waa saduuqun iqa qala wuxu uhi xadaana axmed ibnu saalix almasri xaafidkii iqada ahaa wey qala wuxuu uhi xadaanaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasri waa isaguna waxa weeya imaamkii yani waxa weeye xaafidka haw qaala wuxuu uhi amba'naa waxaa noo warramay mahramatu bnu bukayrin baa noo warramay can abiihi aabihii buu nooga warramay mahramatu bnu bukayr waa mahramatu bnu bukayr ibnu cabdillaahi ibnu lashaj almakhzuumi wey can abiihi aabihii buu ka warinaya ayb dariiqaas makhramatu bnu bukayr can abiihi makhramatu bnu bukayr waxaa tawhiiqinaya axmed baa tawhiiqinaya waa hiqu leh laakiin wuxuu leeyahay lam yasmac min abiihi shay-an aabbihii waxba muusan ka maqlin haddana aabbihii buu ka warinaya mulaaxadadaas yani waxa weeyaan waa inaan mulaaxadayno markaynu xadiis ka hadlayno waynu tilmaami doonaa insha allah tacala makhramatu bnu bukayr aabbihii waxba muusan ka maqal buu ley imaam axmed caleyh raxmat abu xaatimna wuxuu leeyahy waa saalix fi lxadiid nasaaina wuxuu hi laysa bihi ba'sun ayib halkaas markuu ku ekeeyey buu haddana dariiq kale inoo leexiyey xaaun wey macna taxwiilo wey wa ahbaranaa waxaa noo warramay buu ihi imaamku alxaakimu baa noo warramay abu cabdillahi wey qaal wuxu uhi xadaanaa moxamed bnu yacquub alasam waa iqa isagana wallafdu lafdiguna lahu isagu u sugnaaday dariiqii hore iyuu ka warinaya mu'alifku ya xaakim buu ka warinaya soo ma dariiqan dambana xaakim buu ka warinaya xaakim baa marka laba sheekh leh soo ma sheekh waa moxamed ibnu yacquub asamkan waa sheekhna waa dariiqii hore midkii ku jiray abu moxamedin asaydalaani wey soo ma lafdigan soo socda marka ma lafdigii uu xadiiska ku wariyey baa moxamed ibnu yacquubin asamba mise waa lafdiguu ku wariyey abu moxamedin asaydalaani uu kaga wariyey xaakim wuu inoo kale sheego wuxuu idhi wallafdu lafdigan hadda aan soo wadanaa lahu isagu u sugnaaday lafdiga abuu maxamedin saydalaani wuu khilaafsan yahay lafdigan soo socda saas macana mar haddii lagu yidhahdo wallafdu lahu ninka kale lafdigiisa iyo qaabka xadiiska uu ku wariyey noocan waa ka gadisi marka waxbaa isku khilaafsan marka saas maana wallafdu lahu qaala wuxuu ihi xadaana ibrahim ibnu munqid alkhawlaani dahabi wuxuu leeyahay kana iqatan qala wuxuu ihi xadaana ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahab can mahramata bni bukayr can abiihi labada dariiq marka waxay isugu imaanayaan cabdullahi ibnu wahb bay isugu imaanayaan can mahramata bni bukayrin can abiihi qaala wuxuu yidhi ah, samictu waxaan maqlay moxamed ibnu munkadir baan maqlay yazcumu isagoo sheegaya annahu isagu samica inuu maqlay umma salamata uma salama isagoo inuu maqlay isagoo sheegaya zawja nebiy nebiga xaaskiisa sal lla alay slam yazcumudaas yazcumu inta badan waxaa loo isticmaalaa yazcumuda inta badan waxaa loo isticmaalaa hadal waxoogaa aada bushisantahay hadal aada bushisan tahay baa loo isticmaalaa laakiin luqadda carabiga waxay ku timid yazcumu iyadoo bimacnaa qaalo oo kale ah oo hadal aadan bushissanayn waa loo isticmaali karaa saas maana ayib sida maalan eh, sibaweyhi iyo khaliil ibnu axmed iyo culimmada yani luqadu ay ihbaatinayaan saas macanaa wa zacma alkhaliil baa lagu dhihi zacma alkhaliil macnaa wuu sheegay baa laga wada ee wuxuu sheegtay oo dursan tahay ma aha moxamed ibnu munkadir marka ma aha yazcumu yazcumudaasi inuu yani la yaro dursan yahay ma ahe bimacnaa qaalo oo kale ka dhigantah yascumu isagoo sheegayaan maqlay annahu isagu samica inuu maqlay umma salamata inuu maqlay zawja nebi nebiga xaaskiisa ah sal lay slam taquulu isagoo leh iyadoo leh iyadoo leh nicma alyawmu maalin baa nicmo lahaad maalinkii baa nicmo lahaad yowma maalin wey maalinkaas yanzilu uu soo degaya allahu alle tacaala korahay fiihi maalinkaa dhexdiisa ila samaai addunya samada soka uu soo degayo qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen wa ayu yowmin maalinkee wey maalinkaasi nicmada leh ee alle uu samada soko u soo degayo ummu salamoy waa maalinkee qaalad waxay tidhi yowmu carafa wey ama yowma carafa waa maalinta carafa weyaan bay tihi maalinta carafa ayib xadiidkaas marka ku saabsan soo degidda allah subxaana wa tacaala maalinta carafa inuu soo degaya ah waxaa soo saaray alimaamu daara qutni fi nuzuul buu kusoo saaray laba ariiq buu ku wariyey labada ariiqba waxay isugu imaanayaan acmash can abi saalix can ummi salama mawquufan laalakaa'i baa isagana soo saaray ariiqaa hadda aan sheegnay wuu ku wariyey isagoo mawquuf ah isaga oo marfuucana wuu wariyey isaga oo marfuuca wuu wariyey laakiin isagoo marfuuca dariiqiisu saxiix ma aha oo waa dacfi baa ku jira laba nin baa ku jira oo marwaan ibnu isxaaq nin la yidhaahdo oon la garanaynin iyo cabaas ibnu yaziid baa ku jira yacni waxa weeye labadooduba waa laba nin oo majaahiil awe ah marka dariiqa marfuuca ee xadiidka umu salama laalakaayi uu ku keenay waa dariiq daciifa waay min xayu asanad laakiin xadiidku isagoo mawquuf ah calaa ummi salama buu sugan yahay see buu ku sugan yahay wuxuu ku sugan yahay dariiqaa aynu sheegnay ee daara qutni uu nusuulka ku soo saaray laalakaa'inan sidoo kale uu soo saaray ariiqaasi waa ariiq rijaashiisu kulligood ay hiqaad yihiin waxa uun ku jira tadliiskii acmashunbaa ku jira oo can ku wariyay asagana waxaa inoo kabaya ariiqan hadda uu mu'alifku ku wariyey oo macnaha can ibni wahbin can mahramata bni bukayrin can abiihi can muxamed ibni munkadir can ummi salama ariiqanna hal ciluu leeyahay cillada uu leeyahay waxa weeyaan ninka la yidhaahdo mahramata bnu bukayrinkaasi aabbihii muusan ka maqlin sidaas daraaddeed inqitaac baa ku jira soo ma ariiqi munqatic oo inqitaac ku jiro iyo ariiq tadliis ku jiro labadaa ariiq marka la isu goyo waa isxoojinaya saas daraaddeed buu xadiidku isagoo mawquuf ummu salamo ku ah buu sugan yahay ayib aan fiirinna marka yowmu carafa allaa soo dega ma wax ra'yi laga keeni karaa ma wax ijtihaad lagu keeni karaa ijtihaad ma geli karo mar hadduusan ijtihaad geli karin waxaan leenahay marka lahu xukmu rafci xadiidku waa marfuucun xukman limaada lianna umu salaba iduu sugnaaday isagoo mawquuf ku ah waxaan caqli iyo ra'yi lagu keeni karinna uu yahay oo ijtihaadgeli karin waa waxay muxadisiintu waa axaadiistay muxadisiintu u yaqaanaan yani waxa weye marfuucun xukman xadiidku saasuu ku asaxday marka xadiidku waa asaxaya weliba waxaa u markhaati kacaya waxaynu soo marnay xadiidku isagoo min xadiidi jaabir bni cabdillaahi ah xadiidi jaabir bni cabdillahi ma aqaano inaad xusuusantihiin kitaabkaygu waa laba boqol iyo afar iyo toban buu ku qoran yahay min طariiqi hishaam ibn abi cabdillahi distiwaa'i can abi zubayr can jaabir ana rasuula اllahi sal ly slam qaal ina cashiyata carafata yanzil اllahu fiihi ila الsamaءi اdunya soo maartan ayb fayubaahi biahli اlardi ahla الsama wayaquulu unduruu ilaa cibaadii shuchan gubran daaxiin xadiiskaa soomaynaan soo mare lafdigaasaa u markhaati kacaya lafdigaasi isagana hal cilaa lagu sheegay soo ma cilladaynu ku sheegnay yaa xusuusta ya abu zubayrin maki baan ku sheegnay oo mudallisa soo ma cilladiisu intaasay noqotay marka dariiqaasina waa dariiq daciifaho abu zubayrin maki tadliiskiisiibaa ku jira dacfigaasi shadiid ma ah soo ma marka xadiidkan caaisha oo dacfigiisu inuu xoog badnayn iyo umu salamo isagoo mawquuf ku ah oo lahu xukmu rafci markii laysu geeyo xadiidku saxiix buu noqonayaa isagoo marfuuca saas way macana waa xadiidka ku saabsan alla subxaana wa tacaala galabta carafa inuu soo degayo sidaas way macana waxaa weliba u markhaati kacaya riwaayada muslim min xadiii caaisha inuu yaan u malaynaya ayib ah, maya ah, min xadiii jaabir inuu yaan umalanaya riwaayada muslim waxay leedahay maa min yawmin akar min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaar min yawmi carafa wainahu layadnu uma yubaahi bihim almalaa'ika fayaqulu ma araada haulaa lafdiga muslim isagu yanzil ma ahee waxa weeye yadnu wuu soo dhowaanaya galabta carafa alla wuu soo dhowaanaya lafdiga jaabire hadda aynu sheegnay raggii wariyey iyo midda yani waxa weeye umu salamana waxay yidhahdeen yanzil marka yadnu dunuwiguna waa sifo nuzuulkuna waa sifadi sifatu nuzuul iyo sifatu dunuwi soo dhowaanta macnaha waawe saas macana adiga almuhim warka murtidiisa yani sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuu kaga hadlay daciifadana wuu kaga hadlay sidoo kale saxiixadana meelo ka mida ayuu ku soo arooriy lakiin murtida hadalku intaas murtida hadalka xadiidka inuu soo degayo alla subxaana wa tacaala yani waxa weeye yowma carafa waa xadiid sugan waa xadiid sugan warka murtidiisu waa intaa wey macana ayib warawad waxay warisay caaishatu caaisha waxay warisay marka waa waa waa waa waa mar kale wey ilaan axaadiistaynu soo haynay waxay ka hadlaysay yanzilu allahu fii kulli laylatin xiina yabqa ulu leyl alakhiir baynu haynay soo maahay ayib tani marka waa ka gedisan tahayoo galabta carafana maalinta carafana allah subxaana wa tacaala waa soo degaa iyadana ayaduna waa mar kale ayib warawad waxay warisay caaishatu caaisha waxay waritay radia allahu canha can nabiy nebiga waxay ka warisay sal lla lay slam qaala inuu yidhi yanzilu allahu alla wuu soo degayaa tacaala korhaye fi nisfi kala barhka min shacbaana shacbaan kala barhkeeda shacbaan niskeed buu soo degayaa ila asamaa'i dunyaa samada soku u soo degaya leylan habeennimo ilaa aakhiri nnahaari ilaa maalinkaa niska aakhirkeeda laga gaadho oo min alhadi barri ah. ah habeenkaas maalinta ka dambaysa ayaa min alhadi laga wadaa maalintaa ka dambaysa ilaa laga gaadho maalinkaa aakhirkiisa laga gaadho fa yuctiqu wuu xoraynayaa allah subxaana wa tacaala min annaari naarta xaggeeda wuxuu ka xoraynayaa bicadadi shacri maczi kalbin nimanka reer kalbi la yidhaaho riyahooda riyahaa timahooda timahaa tiro la-eg oo dad ah buu ilaahay xoraynaya subxana wa tacaala kalbigu waa reer macziguna waa waa riyahoodii wa fii riwaayati hanamna way kusoo arortay adhigooda adhigaa dhogortiisa tiro la-eg oo reer kalbi maxaa reeraha lagaga maagay wa reer kalbi adhiley bay ahaan jireen waxa loo maagay adhiley bay ahay adhigay tabcan jira marka reerkaasi adhiga ay dhaqdaan oo dhan isku dar adhigaa timihiisa tira la-eg oo dad ah buu ilaahay maalinkaa naarta ka xoreeyay saas macanaa ayib yaktubu wuu qoraa allah subxaana wa tacaala alxaaja xaajiga wuu qoraa wa yunzilu wuu dejiyaa arsaaqa sanati wayuktabu miidin qaybsan wayatub yaktub sooma wayunzilu wuu dejiyaa allah subxaana wa tacaala arzaaqa sanati sanadka arsaaqdiisana wuu soo dejiyaa walaa yatruku kama tago axadan ruuxna ilaa xaal hafara uu u dhaafay lahu isaga mooye ama ilaa hadduu ka tago hafara uu u dhaafay lahu isaga ilaa xaal hafara uu u dhaafay mooye axad uu ka tegayo ma jiro isagoon u dembi kulli dadka oo dambi dhaafay ilaa mushrikan mid gaal a ah mooye gaaloobay aw amase qaatica raximin mid qaraaba goys ah aw amase caaqan mid caaqoo waalid yani caaqulwaalidiin ah aw amase mushaaxinan mid cuqdadlow ah mushaaxinka mushaaxinka waxaa laga wada waa ruuxa cuqdadlowga ah uun dadka qalbiga wax ugu haya waay intaa iyaga loo dhaafi maayo laakiin inta kale loola dhaafay waxaa lagu dabacatay mataqan mushrikii iyo qaaticuraximkii iyo caaqkii iyo mushaaxinkii uurkutaallowgay intaasaa laisku dabxidhay kuwa iyaga loo dhaafi maayo ayib xadiidka caaisha marka hadda waa mas'ale kale nusuulka habeenkii waa xadiistii horey ahaye ee nidhi waa mutawaatir maalinta carafana xadiistii noo dambaysay ba ahayd min xadiii ummi salama iyo xadiidi jaabir soo ma ahayn oon isku xoojinay haddana waxa weeyaan bisha shacbaan habeenka niskeeda ah niskeeda ah oo kala barhkeeda ah habeenkaana wuu soo degaa xadiiskana taasuu ku saabsan yahy waa masale kale iyaduna macna ayib waa isla nusuulkii oo sifatu nusuul bay wada wataan laakiin waa kala duduwan yihin soo ma ayib xadiidkan isagana hadal badan baa marka ku jira xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu tirmidi caleyh raxmat ullah ibnu maajahna wuu soo saaray alimaamu axmed baa isagana soo saaray laalakaa'i baa isagana soo saaray tirmidi markuu xadiidkan caaisho wariyey kadib wuxuu yidhi xadiidu caaishata laa nacrifuhu ila min hada alwajhi buui wejigaa weji aan ahayn oo uu ku yimid ma garanayno buui ayb min xadiidi alxajaaj xajaaj ibnu ardaa xadiidkiisii isagoo wejigaa unbuu ku soo arooray buui ayib wuxuu daba dhigay wa samictu muxammadan ayaan maqlay muxamadan yani bukhaari buu ka wada waa tirmidi ila sheekhiisii buu ahay wa samictu muxamadan yudacifu hada alxadiia bukhaari baan maqlay buu ihi xadiidkan isagoo daciifinaya wa qaala wuxuuna yidhi yaxya bna abi kaiir lam yasmac min curwa yaxya bna abi kaiir oo ruwaadda xadiiska ka mida curwo oo sheekhiisaa kamuusan maqal wlxajaaj bnu arطa'atana lam yasmac muusan ka maqal min yaxya bni abi kaiir muusan ka maqlin xadiidka ciladiisu maxay tahay marka ya waa inqiaac laba meelood ah soo ma inqiaac baa ku jira yacni xajaajna kama maql sheekhiisa ninka la yidhaahdo ninka la yidhahdo yaxya bn abi kaiirna curwe muusan ka maqlin labadaa meelood buu xadiisku ka kala go-an yaho munqatic weeye waa go-an yahay macnaha ayib xadiidku marka lafdiga ay tirmidi iyo ku wariyeen iyo ibnu maajah iyo ku soo saareen waa lafdiga ah caaisha radiallah canha waxay tihi faqadtu rasuula allahi sal lla slam leylatan habeen baa nebiga waayey sal alla alay waslam gogoshiisuu ula jiifay bay gogoshii ka weyey ayib fakharajtu faidaa huwa bilbaqiic markay weyday nebiga sal alla lay waslam baa malaha waxay istidhi xaasaskiisii kaluu aaday bal raadiyo raad qaad bay istiri gurigiibay ka soo baxday way soo raadisay baqiic bay ugu timid baqiic waa meeshan hadda xabaalaha noqotay laakiin markaa waxay ahayd meel oo yacni xidh ah meel geedaley ah bay ahayd macnaha ayib meeshii markaan imidba waxay tidhi nebigu markuu markaan u tegaybu wuxuu yidhi atakhaafi akunti takhaafiina an yaxiifa allahu calayki warasuuluhu caaishama waxaad ka baqaysay in ilaahay iyo rasuulkiisu ku dulmiyaan taasaad ka baqaysa habeenkii adugu aada lahayd in inta lagaa guureeyo haweenay kale loo guureeyo oo ilaahay rasuulkiisa ku dulmiyaan miyaad ka baqaysa buu yidhi ayib markaasaa waxaa dhibi tiri yaa rasuul allah innii danantu annaka atayta bacda nisaa'ika waxba laysu qarin maayo rasuulka ilaahay waxaan mooday oon maleeyey inaad xaasaskaaga qaarkood soo aaday ayib markaasaa wuxuu yidhi bay nebigu sal lla lay waslam ina allaha yanzilu laylat nisfi min shacbaan ila asamaai dunya fayaqfiru liakara min cadadi shacri hanami kalbin halkaasuu xadiisku so man xadiidka marka bi tamaam markuu saa u dhammaystiran yahay riwaayada tirmidi iyo ibnu maajah iyo ay wariyeen waa daciif waxaa daciifiyey bukhaari saad u aragtaan waxaa kaloo daciifiya sheikh اlalbani caleyh raxmat ullah daciifu tirmidi iyo daciif ibnu maajah labadaba wuu ku daciifiye xadiidka ayb dariiq kaluu leeyahay oo bayhaqi uu ku soo saaray sunanka laalaka iyo daaraqutni isagalaakayna soo saaray daaraqutnina uu nusuulka ku soo saaray ariiqaas waa isla xadiidka caaisha wey bayhaqi wuxuu yidhi fii hada alisnaadi bacdu man yujhal sanadkaa ay soo saareen qolyahaasi bayhaqi iyo laalaka iyo daaraqutni iyo sanadkaa waxaa ku jira ragga qaarkii qaarkiioo la garanayn kada fii maa qablahu xadiiskii ka horreeyana sidoo kale u ahaa buuli waida ndama axaduhumaa ila alaakhar akhada bacda alquwa buui labada xadiis markii laysu dumo waxoogaa xooguu qaadanayaa buui waxoogaa xooga wuxuu ka wadaa xadiidku waa xoogaysanaya ariiq ariiq marka loo yidhaahdo dariiq walba goonidiisuu daciifu yahay laakiin xadiiska duruqdiisa marka laysu geeyo waxoogaa inuu xoogaystaa laga yaaba adiga muhimaddeenna hadda xadiiska dhammaystirnaantiisaasi waxbaa ku jira oo xadiidku wuxuu saxiix ku yahay lafdi kaleo uu ibnu maaja soo saaray oo yani waxa weeye sheekh albani caleh raxmat ullah saxiixada silsilada uu si fiican ugu takhriijiyey ninkii doonaya yani eh, xadiidka raqamkiisa kun hal boqol afartan iyo afar buu si fiican ugaga hadlay lafdiga uu halkaa ku taxiixiyey xadiidku sheekhuna waxa weeyaan ina allaha layatalicu fii leylati nisfi min shacbaan fayaqfiru lijamiici khalqihi ila limushrikin aw mushaaxin waa lafdi marka nusuul uusan ku jirin oo waxa weeyaan ilaahay wuxuu daalacanayaa habeenka shacbaan niskeeda ah wuxuu daalacanayaa khalqiga markaasuu khalqigoo dhan u dembi dhaafayaa ilaa mid mushrigoo gaal ah iyo mushaaxin xiqdi uu qalbigiisa ku jira mooye lafdiga xadiidku saxiix buu ku yahay ilaa taqriiban siddeed mise toddoba saxaabi baa laga wariyaa oo uu sheekhu ka soo arooriyey bimajmuuci turuqihi buu ku saxiixiyey raqamkaasuuna ku saxiixinaya laakiin lafdiga ay ku jirto kelimada nusuul iyo soo degidda oo midkaynu rabna ah soo ma ilayna waxaynu doonaynaa hadda sifatu nusuul baynu ka hadlaynaa soo ma lafdigaasi wuxuu ku yimid dariiqa caaisha wuu ku yimid oo hadda aan sheegnay in ay daciifiyeen yani wax weeyaan bukhaari iyo sheekhulalbaaniba labaduba ay daciifiyeen laakiin xadiidku yani soo degidda allah subxaanahu wa tacaala habeenka shacbaan niskeeda ah uu soo degayo duruq kaleetuu leeyahy shawaahid buu leeyahy shawaahiddiisaasu isaguna saxiix ku noqonaya shawaahiddiisa waxaa ka mid a maalan ruuxii u baahan ibn abi caasim iyo keyrkii baa soo saaray xadiidka koobaad iyo shaahidka koobaad waa xadiidu abubakr sidiiq oo wuxuu yidhi abubakr sidiiq nebiga ka warinaya yanzil allahu tabaaraka wa tacala leylata nisfi min shacbaan ila asamaai dunya dariiqa abubakr sidiiq waxaa ku jira nin daciifa iyo nin majhuul ah kow sheekh albaanina wuxuu yidhi markuu macnaha waxa weeye assunna libni abi caasim yani waxa weeyaan yani tacliiqiisa wuxuu yidhi xadiidkaa markuu ka hadlayey xadiidun saxiixun wa isnaaduhu daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix buy xadiidka labaad shaahidka labaad ee u markhaati kacaya waa xadiidka abu muusa alashcari isagana ibn abi caasim iyo keyrkii baa soo saaray yanzilu rabbuna ila asamaai dunya leylata nisfi min shacbaan isagana sanadkiisa waxaa ku jira sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira ibnu lahiica iyo nin majhuul ah oo la yidhaahdo cabduraxmaan ibnu casrab labadaasaa ku jira kaana eh, sheekh albaani markuu ka hadlaya wuxuu yidhi xadiidun saxiixun isnaaduhu daciif meeqaan haynaa marka xadiidkii caaisha waan haynaa soo ma oo uu daciifiyey sheekh albaanina uu daciifiyey bukhaarina daciifiyey soo ma abuubakr sidiiq xadiidkiisana waan haynaa oo sheekhu uu xadiidka saxiixiyey sanadka haba daciifiyey xadiidka waxaan haynaa abu muusa alashcari sheekhu sanadkiisa waa daciifiyey laakiin xadiidka waa saxiixiyey xadiista markii laysu geeyo waxaa ka soo baxaysa soo degidda alla uu soo degayo laylata nisfi min shacbaan waa sugan yahay xadiid ahaan nusuulkaasi waa sugan yahay wuxuu ku sugayaa xadiidku bishawaahidihi min xadiidi cali bni abi aalibna wuu soo arooray laakiin isaga uruqdiisa si fiican isaga uma dabagelin almuhim waxa weeye xadiidku waa isxoojinaya uruqdiisa waa isxoojinaysa waxaa sii xoojinayo iyadana shaahid ah xadiidkii mutawaatirkaayan soo marnay yanzilu allahu fii kulli leylatin soo maahayn fii kulli leyla soo maahayn leylata nisfi min shacbaan soo habeenadiin kuma jirto kullida cumuumkeeda sooma gelayso saas way macna kaasina shaahid buu u yahay saas daraaddeed baa alimaamu alcuqayli fii ducafaa'i alkabiir wuxuu yidhi hadalkaa hadda aan sheegaynay asagaasaa macnaha waxa way iska leh wuxuu yidhi wa fi nnuzuuli fii leylati nisfi min shacbaan axaadiidu fiiha liin wاlriwaayatu fi الnuzuuli fi kuli laylatin axaadiidu haabitatun صixaax falaylaة الnisfi min shacbaan daakhilatun fiiha in shaa allahu soo ma jeed axaadiista ku soo aroortay soo degidda alle laylata nisfi min shacbaan inuu soo degayo wuxuu leeyahy axaadiis baa ku soo aroortay laakiin fiiha liin sileec baa ku jira buuri dacfi baa ku jira laakiin xadiiska habeen walba inuu soo degayo alle yaa waxay ku soo aroortay buu yidhi asaaniid iyo duruq sugan oo sixa ah habeenkaa laylatu nisfi min shacbaanana waxay gudagelaysaa buu yidhi fii kulli leylantiintaasay ka mid tahay gelaysaa soo ma jeed warka murtidiisa isku soo ururi isku soo xoori warka isku soo ururiye xadiidka yanzilu llahu fii kulli fii kulli yani waxa yanzilu allahu fii leylati nisfi min shacbaan waa sugan yahay walow duruqdiisa mid walba maqaal iyo hadal ha ku jire laakiin bimajmuuci turuqihi buu xadiidku ku sugnaanaya oo ku asaxaya macnaha sidaas weyan waana midda macnaha ay tilmaamayaan yani waxa weeyaan ay culimmada xadiidku tilmaamayaan wey macnaha ayib warawad caaishatu caaisha waxay warisay radia allahu canha can inabiy nebiga waxay ka warinaysa sal lay slam qaala inuu yidhi yanzilu llahu alla waa soo degayaa tacaala korahay fi nisfi min shacbaan ila asamaai dunya buu u soo degayaa leylan ila aakhiri nahaari min alhad waxaan mutaabaca loo haynin ma taqaanaan idinku waxaa waxaan dariiqyo xoojiyo loo haynin leylan garannay soo ma laakiin ilaa aakhiri nahaari min alhad ilaa maalinta soo socotee habeenkaa maalinka ka dambeeya aakhirkiisa laga gaadho ilaa intaas horta looma hayo iyada wax xoojiya lama hayo ilan wixii xadiiskii isagoo hal xadiisa baa qaarna waxaa loo helayaa shawaahid qaarna shawaahid loo waayaya intii shawaahid loo helana way sugnaanaysaa intii shawaahid loo waayana daciif bay noqonaysaa soo maa marka ilaa aakhiri nahaari min alhadi shawaahid ma leh balqabsada waa daciif ayib fayuctiqu min annaari bicadadi shacri maczi kalbin intaasay xadiiska kale kuso arortay wayaktubu alxaaja wayunzilu arzaaqa asana walaa yatruku axada ila gafara lahu intaasi wayaktubu alxaaja wayunzilu arsaaqa asanati iyadana shaahid ma leh yakfiru lijamiici khalqihi ilaa mushrikan aw qaatica raxm aw caaqan aw mushaaxinan intaasina shawaahid bay leedahay waa way sugantay soo ma artaan xadiiska marka waa kala qaadnay qaar sugan oo shawaahid leh iyo qaar aan shawaahid lahayn intan ugu dambaysa oo dembi dhaafka ku saabsan shawaahid bay leedahay waa sugan yahay isagu waana middaa uu kaga hadlay sheekh albani silsilada kaga hadlay saxiixada yani nambarkaan sheegnay kun hal boqol afartan iyo afar buu kaga hadlay ayib qaybta hore oo ilaahay nusuulkiisa ku saabsanna waxaynu nidhi ayaduna shawaahid bay leedahay oo iyaduna waa suganta laakiin inta u dhaxaysa oo ilaa aakhiri nahaari min alghad iyo wayaktubu alxaaja wayunzilu arzaaqa sana intaa shawaahid looma hayo wabittaali intaasi dacfigay ku baaqi ahaanaysaayo intaasi intii shawaahid looga helayo wax xoojiya iyadu waa daciif baan dhahaynaa macnaha ayib qaala imaamku wuxuu uhi akhbaranaa abu aahir ibnu khusayma qaala wuxuu uhi amba'anaa jaddii awowgay baa noo warramay buu yidhi hada billahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala alih w saxbi slm xadiidka nuzuulka laga dhammaan maayo insha allahu tacala laakiin eh, waxba degdegi mayno dariiq walba waxaan isku daynaa insha allahu tacala maxaa sugan maxaan sugnay inaan isdul taagno wabilahi towfiiq